bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo asiyaasa sharciya fi islaaxi araaci waraciya lisheekh اlislaam axmed bn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala kitaabku waa kitaab fiqi ah oo ku saabsan masaa'ilka sharciga ee khuseeya maamulka weliba qismiga daakhiliga ah ee ismaamulka dadka muslimiinta ah waajibka ku aadan ninka mas-uulka ah iyo shacabka mas-uulka laga yahay buu kitaabku ku saabsan yahay magaciisa markaa siyaada sharciya ayaa la yihahdaa waa marka fanni cusub oo inshaa allahu tacaala aynu jecellaa inaan dhowr risaale ka akhrino tanna ay bilow u tahay haddii alla yidhaahdo waxaynu isku dayaynaa marka inaynu wax ka furfuro kelimada siyaasa la yidhaahdo inaynu wax ka tilmaano kadibna cashirka aynu bilowno insha allahu tacaala iyo hadal koobana ku saabsan kitaabka asiyaasa waxaa la yidhaahdo waa masdar oo min salasa yasuusu siyaasatan ka yimaad luqa ahaanna waa alqiyaamu calaa shayi bimaa yuslixuhu inaad shaygii ka qabato uguna istaagto wax asaga wanaajinhaya oo hagaajinhaya wasiyaasatu waa ficlu saa'isi ninka hawsha maamulaya saa'is baa la yihahdaa saasana waa lagu jamciyaa dadka hawshaa qabta siyaasiyiinna waa la iska yidhaahdaa saa-iska marka luqada carbeedi waa ninka xoolaha dhaqa ee xanaaneeya wa huwa man yaquumu cala adawaabi wa yaruuduhaa asmaa binta abibakar asidiiq fi saxiix waa garanaysaan zubayr bnu cawaam bay xaas u ahayd marka waxay leedahay hawsha anugu aan qaban jiray waxay ahayd guriga iyo maamulkiisa wa siyaasata alfarasi iyo faraska oo markaa aan maamulo xadiidka saxiixa min xadiidi abi hurayrata fi saxiixayn waxaa ku yimid kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alanbiyaa'u kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa inahu laa nabiya bacdii reer banuu israa'iil waxaa maamuli jiray ambiyo markuu nabi dhintaba nabi kalaa bedeli jiray wa inahu laa nabiya bacdii aniga nebi maxamedana wax nabi iga dambeeya ma uu jiro laakiin khulafo badan iyo madaxweyneyaal baa ixigi doona kuwaasuu marka badan doono aada u fara badan doona xadiidka dheeraad garanaysaan weye alimaam ibnu asiir fii kitaabi annihaaya lafdiga marka tasuusuhum buu fasir wuxuu leeyahay ay tatawallaa umuuruhum kamaa tafcalu alumaraa'u waalgullaatu biاlraciya wasiyaasatu alqiyaamu cala ashayi bima yuslixuhu wuxuu leeyahy waxaa loo jeedo tasuusuhum alambiyaa waxaa weeye madaxweyneyaal sida madaxweyneyaashu isu bedelaan ay dadku u maamulaan oo kale ayay ambiyadu reer banu israa'iil isugu bedeli jirtay oo kadibna hagaajin jireen wixii fasaxaaday iyo kolba wixii laga tago alxaafid ibnu xajar asugu fatxulbaariga xadiidkaa markuu tacliiqinayo hadal qiimo badan buu leeyahay tasuushum alanbiyaa ay annahum kaanuu idaa dahara fiihim fasaadu bacada allahu ilayhim nabiya yuqiimu lahum amrahum wayuziilu maa gayaruu min axkaami atawraa wa fiihi ishaaratun إlى أنhu laa budda liلraciyaةi min qaaئimi bumuuriha yaxmiluha calى الطariiqaةi الxasanaة wayunsifu اlmadluuma min الظaalim fatxulbaari wuu sidaa ku leeyahy waxaa loo jeeda waxaa weeye ree banu israa'iil mar allaala markay fasahaadaan oo ay diinta ka tagaan oo tooreed ay garab maraan oo fasaadku ku bato ilaahay nabi buu soo saari jiray markaa islaaxiya waxay fasahaadiyeen towreed ay ka tageen dib ugu soo dabaala waxaana xadiidka laga dheehan buu leeyahay xaafidku dadka aadamaha inay had iyo goor u baahan yihiin maamule iyo ruux muxuu ahayy mas-uulkaa ah oo midka daalimkaa qabta madluumka u gargaara ayagana jidka toosan iyo toobiyaha ku rida hadalka hadalla mid waxa ayuu leeyahay alimaam nawowi raxmat ullahi tacala caleyh asaguna fii sharxi muslim lafdiga marka siyaasa ah lafdi maamul ah oo wax la agaasimo la maamulo ah weeyaan dadkii isticmaali jiray lafdigan waxaa ka mid a cumar bnu khataab amiiru lmu'miniin radia allahu tacaala canhu maalin buu hadlo wuxuu hi intuu khaliifka ahaa qad calimtu wallahi mataa tahliku alcarabu idaa saasa amrahum man lam yasxab arasuula sala allahu calayhi waalihi wasalam walam yucaalij amra aljaahiliya ibnu sacad baa soo saaray fi طabaqaat mujaladka lixaad boqol labaatan iyo sagaal ibnu ljacdi fi lmusnad mujaladka labaad sideed boqol toddobaatan iyo lix xaakim fi lmustadrak abu nucaym fi lxilya bisanadin saxiix aharkaas adar qiimo badan wey wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhartay waxaan ogahay buu uhi markay carab halaagsamayso wallaahi qad calimtu mataa tahliku alcarabu carab maalinkii halaagsamay ay baabi'e loo yaabo waan aqaanaabu waa goorma idaa saasa amrahum man lam yasxab irasuula sala allahu alayh wasalam arrinkooda markuu maamulo oo uu ka taliyo dadaan nabiga la saaxiibin maalinkaasaa loo yaabaa maxaa yeelay isaga eh, cumar ah wuxuu dhaqan u lahaa in uusan xil weyn u dhiibin inaan saxaabi ka ahayn gobollaha iyo maamulka iyo talooyinka waaweyn shuruuddiisa waxaa ka mid ay ah ninka ugu dhiibaya an yakuuna saxaabiyan muslimatu fatxi maka baa allah ka dhigo eh, saxaabi mutaakhira baa allah ka dhigo laakiin waa inuu yahay minman ra'aa annabi sal l slam maca annahu muslim isagoo muslim ah ninkii nabiga arkay ee la kulmay dadka noocaasu xilka u dhiibi jiray ma ogolay in markaasi rag yar mooyeen uu hawshaa u dhiibo waxaa kaloo loo yaaba uhi walam yucaalij amra aljaahiliya nimaan muslim ayaan saxaabi ahayn xaggana aan soo marin maa qabla alislaam oo jaahiliye aan soo marin maalinka talada uu qabtaana loo yaabaa buuri maxay ninka aan aqoonin marka jaahiliyadda iyo kufriyaadka iyo wixii la soo maray iyo waaqicii ay muslimiin ku noolaayeen qabla alislaam dayib waxaa nimaan garanayn waxaa weye xaaje nimaan ogeyn xirbuu ka ridaa weeye waxaa kaloo lafdigaa isticmaalay eh, eh, saxaabiga la odhan jiray jariir bn cabdillahi albajali cumar markuu xillin u dhiibo wuu daba taagnaan jiray dadkuu waraysan jiray wufuudda ah hebelka warrama see u shaqeeyaa shacabkiisi see yahay maxaa ku cusub yaa ka eed sheeganhaya ninkay wufuudda laba gool iyo saddex goor ka eed sheegtaan wuu casiri jiray camaar ibnu yaasir buu kuufo u dhiibay xilliguu asagu noolaa markaasuu dhowr koor waraystay wafdi baa aad uga calacalay oo waxay yidhaahdeen nin qiimo badan weeye laakiin baasha kuma fiicno qaabka wax loo maamulo waxba kumuusan dhisin jariir ibnu cabdillaahi albajali oo markaa la joogay buu weydiiyey wuxuu ihi miyuusan hawshiisa ka adkaynoon ku fillay markaasuu yihi wallaahi laa huwa bimujzin walaa caalimin bisiyaasa buu ihi hawsha nin ku filanna ma aha nin siyaasada iyo qaabka wax loo maamulo yaqaana ma aha facazalahu cumar wa walla almugiirata bnu shucba makaanah wuu cazilay mugiira bnu shucba ku bedelay oo fannigan kaga fiicnaa ibnu abi shaybaa soo saaray aharkaana mujalladka lixaad laba boqol iyo saddex iyo sabxada shan boqol iyo konton wاtabri fi taarikh bisanadin saxiix waxaynu oga jeednaa min xayu luga waxa siyaase la yidhahdo waa maamul iyo agaasin iyo hogaan ummadda lo maamulo wey adoo marka aan u bixin wax lagu maamuli doono sharcigeenna marka loo soo dego istilaaxa fiqiga siyaasa laba nooc bay noqotaa macnaha luqawigaa kama baxayso laakiin laba qaybood bay u qaybsantaa lisiyaasati laha madluulaan madluulun caam wa madluulun khaas madluum eh, mafhuumka caamka ah ee ereyga siyaasa uu leeyahay waa xamlu اlkaafati calaa muqtada اsharci في مصالحهم الأkhrawiyة والdunyawiya waxaa weeyaan bulshada iyo ummadoo lagu xambaaro oo lagu dhaqo sida sharcigu uu qabo danahooda aakharo iyo midooda adduunyaba haadihi hiya siyaasa macno gaaban waxaa weeya ummadda muslimiinta oo lagu maamulo sharcigoodu siduu qabo dantooda adduunya marka ay nool yihiin iyo midda aakharaba midda aakhare waxaa looga jeedaa hadda wax diinkooda anfacahay oo waxtarahay oo aakhara hadday ku badbaadahayaan waa in lagu maamulo madluulkaas iyo mafhuumka waa mafhuumu siyaasa alcaama asiyaasa alkhaasa waxaa weeyaan wax kasta oo ninka amiirka ama caalimkai beesha hor jooga uu ummadda ku maamulo kaasoon sharciga ka hor imanaynin ayib oo waxaa la odhan karaa ibnu caqiil alxambali abulwafaa baa tacriifiyo wuxuu leeyahay alsiyaasatu maa kana min alafcaali bxayثu yakunu الnaasu macahu aqraba ilى الصalaaxi wa abcada can اlfasaadi wain lam yadachu الrasuulu walaa nazla bihi waxy ay waxyun khaas buu ujeedaa siyaasaddu waa wixii ficila ama hawl ah ama xugma uu sameeyo ninka mas-uulka ah kaasoo u dhow salaaxa iyo wanaagga u dhow ogana dhow xagga fasaadka kana fog xumaanta rasuulku yuusan dejininba aayad iyo xadiid khaas ana yaysan xukunkaa ku soo degin mar haddii qawaacid shariica alcaama iyo kuliyaadkii iyo usuululislaam hawsha ay soo gudagelayso go-aankaa uu qaatay ninka imaamka ah ama caalimka ah ama amiirka ah waxaan leeyahay waa siyaasatun sharciya liannahaa lam tukhaalif isharca ayib daliil khaasa ah inay yeelata shardi ma ah ee waxaa weeye wuxuu inuu bannaan yahay marka falalka iyo axkaamta iyo ijraa'aadka khaaska ah ee ninka mas-uulka uu qaadanayo sharcigan aan khilaafsanayn siyaasaa la yihahdaa marka marna waa caam oo diinta islaamka oo dhan ummadda in lagu dhaqo lagu maamulo wey marna tillaabooyin iyo go aano khaas ah oo ninka mas-uulka uu qaadanayo ayaa siyaasa la yidhahdaa ijtihaadaadka uu la imanay ninka mas-uulkae xaakimka ama waliyul amriga ah oo marka culummada iyo mas uuliinta ah iyo wallaadda ah ayaa siyaasa la yidhahdaa laakiin bishar maa lam tukhaalif ishar macnahaasna waa lagu iطlaaqaa waxaa kaloo sidaa ku tacriifiyey alimaam ibnu jayme alxanafi asiyaasatu hiya ficlu shayin min alxaakimi limaslaxatin yaraaha wain lam yarid bidalika alficli daliilun juz-iyun hadal qiimo badan wey siyaasaddu waa waxa uu samaynayo ninka xaakimka mas-uulka ah xaggana uu u samaynhayo limaslaxatin yaraaha دليل markaa khaasa ah oo mucayanaba oo kitaab iyo sunna ama ijmaaca ah ama qiyaas saxiixa ah, inuu markaa ku yimaado shardi ma aha oo markaasi laysla yaqaan laakiin falkuu samaynayo wa in asal min usuuli asharc aw daliil min adilati sharci waa inuu hoosgeliyo haddii kale waxay iska noqonaysaa axkaam wadciya mukhaalifa lisharc markaynu warka soo gaabino siyaasa sharciya waxaa weeye hiya السلف الأول في مراعاة muraacaati almasaalixi الحوادث khulaasadu intaas warka soo celceli haddii la miihaaho oo la celcesho waxaa weeye siyaasaddu mutaabacatu salaf alawal salafkii hore in la raaco oo ayagii maxaa la dabagalo maxaa lagu dabageli fii muraacaati almasaalix masaalixda dadka muslimiinta ee diin iyo adduunyaba in la ilaaliyo wa musaayarat alxawaadis dhacdooyinkan lala jaan waxa dhacahaya ee nawaasila ah ama mustajadaad ah ama xawaadis ah iyo nawaasisha ah waa in ninka caalimka ama ninka mas-uulka uu la socdo oo xukumka markaa ku aadan ee sharciga ah ee u qalma uu la yimaado si ummad ummaddii marka ayada aysan ogu cagaagin meelaan diinba jirayn marka hiya mutaabacatu salafi alawali fi muraacaati almasaalixi wa musaayarati alxawaadis waa khulaaso kooban oo la odhan karo siyaasaddu anwaac dhowr qaybood bay leedahay saddex qaybood baa siyaasada loo qaybiyaa siyaasatun sharciya wa siyaasatun bidciya wa siyaasatun shirkiyatun wadciya saddexdaa qaybood baa loo kala jebiyaa qaybta koobaadi oo ku saabsan asiyaasa sharciya baa innaga ina khusaysa inkastoon kuwaana wax ka tilmaami doonno intaynu cashirka wadno haddii alla yidhaahdo asiyaasa sharciya waa inaga soo tilmaanay waa siyaasatu nnaasi calى muqtadaa qawaacid الsharci اlxaniif nasan waاstibaaطan calى qawaacid اlusuliyati اlkuliya waa in ummadda lagu maamulo lagu agaasimo sharcigeena wuxuu qabo oo marka uu si cad u caddeeyey oo nas juzi ah uu ku yimid ama tafsiili ah ama hoosgelaya qawaacidda guud ee caamka ee kuliyaadka iyo maqaasid shariica alislaamiya qaybta waxaa kale midda kale siyaasa bidciya la yidhaahdo waa siyaasatu nnaasi bilbidaci waalahwaa'i waalcaadaati alatii maa anzala allahu biha min sulطaanin walaa tasilu ila darajati shirki aw اlkufri siyaasada bidciga ah waa in dadka lagu maamulo bidac aan sharcigu ogolayn oo diidan yahay weliba iyo naftu siday jeceshahay wuxuu kula qumanaada iyo caadaadkii iyo dhaqamada iyo acraaftii hore oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan hawshaa shuqul ku lahayn laakiin bishardi waa inaysan gaadhsiisanayn ficiladaas iyo ahwaada iyo bidaca la iyo caadaadkaas waa inaysan gaadhin heer gaalnimo ama shirki aysan gaadhin haddii kale ciwaanka way ka baxaysaayo khandaq kale gelaysaa god kale gelaysa qaybta saddexaad waa siyaasatun shirkiyatun wadciya wahiya siyaasatu nnaasi bilqawaaniini ashirkiyati alwadciya kadimuqraatiyati waalcalmaaniyati waalishtiraakiyaةi aw siyaasatuhum aw siyaasatihim bilcaadaat alwahaniyati waalqawaaniin algarbiya siyaasada shirkiga ah waa in ummadda lagu maamulo wax gaalnimo ah oo xuquuqdii iyo khasaa'istii rabbi subxaanahu wa tacaala uu lahaa intay aadamuhu sheegtaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala la fanto kadibna xukun mulsama laga dhigo waxaa markaa tusaalooyin u aya maclam u noqon kara sida hadda nidaamka loo yaqaana dimuqraadiga dayib nidaamka dimuqraadiga loo yaqaan calmaaniyada calmaaniyada aabba ah wadimuqraadiyatu waa farcun can ilcalmaaniya waa wasiila min wasaa'il calmaaniya dimuqraadiyadu tahay farc ka farcamo weeye ishtiraakiyadii hanti wadaagga la odhan jiray ra'sumaaliyadda iyo wixii lamida mabaadida hadaamka oo dhan ee sharciga ka hor imanaysa ee kufriyaadka iyo shirkiyaadka cinda ahlicilm haddii wixii nidaam laga dhigo ummadda lagu maamulahayo siyaasada noocaasa siyaasatun shirkiyatun wadciya ayaa la yihahdaa marka lasoo qayb gaabiyana labaad u kala jaban siyaasadda siyaasatun sharciya aw siyaasatun wadciya siyaasaday aadamo dejisteen oo bini aadam dejiyeen inuu rabbi subxaanahu wa tacaala dejiye labadaa unba labadaa xubnood bay kala noqon laakiin tafsiilkaas ayaa kugu jira khulaasatu lqowl waxaynu rabnaa waxaa weeye asiyaasa sharciya oo ah alcamalu liiqaamati diin illahi fi lard wa islaax axwaali اnnaasi fi umuuri diinihim xata takuna kalimat اllahi hiy alculya wa iqaamaة اlcadli bayna الnaasi wa taxkiimi shariicati اllah wa taxkiimu shariicati اllahi fi shu'uuni اlxayaati kuliha wa islaaxu axwaali الnaasi fi umuuri diinihim wa tadbiiru shu'uuni macaashihim ayaa marka loo yaqaanaa muhiimad marka lasoo gaabiyo waxaa weeye ummadda muslimiinta iyo bulshadaad hor joogto ee ka amar qaadata ood ku maamusho sharciga ilaahay si wax waafaqsan unbaa la rabaa inaad la timaado qawaaciddiisa waafaqsan daya maslaxna ay ku jirto xukmu lxaakimi wa ficlu saa'isi manuutun bilmaslaxa ayaa qaacida ah haddii wixii muxuu ahay maslaxa sharciga laga waayo ummadda lagu dhaqi mahayo kitaabka aan akrin doono sheekhu fii leylatin waaxidu ku alifay dhaqan bayna u ahayd wii rasaa'ilka noocaasa inuu fadhi ku gowraco qacdatun bayna alcasri waduhr buu ku alifay muxuu aha waasitiyada iyo xamawiyada ku alifay kitaabkana bacda almaqrib ilaa cishou ku dhameeyey kitaabka weyne hadda la akrinayo badan yani fadhi yar buu sheekhu ku qoray dhaqan buu ulahaa nin caalima cilmi badan buu ahaa sababka keenay in la alifo nin amiir ah ayaa ka dalbay sheekha inuu la taliyo o u qoro nasiixo yaro ku saabsan fi siyaasa ninkaa ka codsada waa la isku hayaa wadaadaha qaarkood waxay leeyihiin waa ninkii la odhan jiray almelik annaasir maxamed ibnu qalawuun qalaawuun la odhan jiray qaahiriga ahaa ninkaas oo boqorka ahaa baa ka dalbaday leeyihiin oo dhintay toddoba boqol iyo afartankii hijrada culmana waxay leeyihiin waxaa kitaabka ka codsaday sheekha alamiir jamaaludiin aaqush alraxab almansuuri waali dimashqa oo geeriyooday asagu toddoba boqol toban iyo sagaalkii hijirada ninkaasuu marka koob iyo toban sano dimashqa ka ah amiir nin aada loo mahadshey oo saalixa oo qiimo badan oo shacabku jecel yihiin oo culimmadu ka mahad sheegteen oo taraajim dhaadheer kula kutubtooda sida bidaayaha meelo badanba ku leh ninkaasaa ka codsaday wahuwa raajix ninkaa wey ninka ka codsaya kitaabka sheekha sheekhu markii eh, xabsiga masar uu ka soo baxay iyo waxaa isku aaday markii ninkan aqosh jamaaluddin aqosh alraxbi almansuuri ee waaligii dimashqa ah loo soo bedela dimashqa isagoo naa'ibu dimashqa laga dhigo loo soo bedelay iyo sheekhu markaa xabsigii qolihii masar ka soo baxay bay kulmeen markaasuu yihi tala ka codsay ila taliyo maxaan ku dhadaay tala eh, eh, ku saabsan maamulkaygabaan rabaa inaad iga wax iga caawiso markaasuu sheekhu risaalada u qoray fii leylatin waaxida ninkan nin saalixa buu ahaayo xataa shacabku markii lasoo bedelay loo keenay uu dimashqo yimid aad bay ugu farxeen way dabaaldegeen way dabaaldegeen saasna raajixu ninkaa weeye maxaa yeele nusakh khatiyo catiiqa ah ayaa laga helay korkiisa korkeeda iyadoo ku qoran ninkii ka codsa inuu ninkaa ahaa waxyaabahan kale marka qalaawun baa ka codsa iyadu masax ma aha xilliga sheekhu kitaabka alifay taqriiban marka la qiyaasay waxaa weeyaan toddoba boqol iyo sagaalkii ilaa toddoba boqol iyo ko iyo tobankii e, dhowrkaas sano bay udhaxaysaa xilligii marka bidoobda lama sheegi karo kitaabku sheekhu wuxuu u qaybiyey laba qaybood waa laba qaybood qaybta koobaad adaa lamaanaat adaa lamaanaat amaanaadka in la guto ayuu u qaybiyey oo laba qaybood u kasii dhigay fasalkaas qism alأwal waa adaa lamaanaat wa tatamasal fi sinfayn asinf alأwal wa alwilaayaat xilalka qaabka ruuxa loogu dhiibo qaabka loo casilo waxa uu ku mudanaya xilka in loo dhiibo marka wa tawliyat اlaslaxi fi kuli wilaaya sinfiga labaaday taa usii kala jabayso waa alamwaalu kaalamwaali sulطaaniya wasadaqaati wa dulmi اlwilaati liraciyati fi shu'uuni اlamwaal idan laban kitaabka uu sheekhu u qaybiyey qaybta koobaad waa hawsha ku aadan adaa lamaanaat oon laba qaybood ka dhignay oo xil qabashada iyo qaabka xilka loo qabta iyo cidda mudata iyo qaab maamulka hantida iyo xoolaha dhaqaalaha qismiga labaad waa xuduud ullahi wa xuquuq اnnaas xuduud ullahi subxaanahu wa tacaala axkaamta xuduudiga ee cuquubaadku ilaahay ka dejiyey iyo xuquuq nnaas qaabkii loo agaasimi lahaa buu ku saabsan yahay mitl qisaasi wawaajib alwulaad marka u dambeeya fasal khaas ah oo shuurada ku saabsan iyo imaarada ku saabsan iyo inay diin tahay oo ruuxa muslimka inuu ku dadaalo la doonahayo diin laga dhigto ayuu marka sheekhu keeni doonaa marka tafsiil la garan la kitaabku sheekh wuxuu ka dhigay labaatan iyo lix baab labaatan iyo lix fasal oo yar yar ah ayuu ka dhigay fusuushaas lix iyo toban fasal toddoba iyo toban fasal waa labdhaba lix iyo labaatankaa fasal uu kitaabka sheekhu u qaybshay waxaa weeyaan toddoba iyo toban baa lafdhabar usuul waaweyn ah maxaan ku dhahdaayey sagaal fasalla waa furuuc fusuusha kale ka baxaaya kitaabku sidaas ayuu ku socon doonaa in allahu tacaala qolyaha waxay yidhaahdeen waxa siyaasa la yidhaahdo sharcigu intii madiine uu yimid oo nabigu madiine usoo wareegay unbaa laga bartay oo dhaqankii yahuudeed la fahmay oo nimanka reer yahuudeed oo reer magaal ah bay muslimiintu ka xadeen oy ka dheegteen qaabka qaab siyaasadeedka waa yani mustashriqiintii warkoodii iyo niman soomaaliyeed oo aan tabar badan ba lahayn oon aqoon badan ba lahayn baa warkaa la yimid laakiin hadday sharciga wax ka aqoon lahaayeen ama macrifi iyo aqoon dheeraada diinta ulahaan lahaayeen warkaa kama yimaadeen laakiin waa waxaan adduunka iska badano nin walba wuxuu doona inuu ku hadlo wax maanta adduunka iska yaal weeye sida la og yahay waxaan siyaasaddaa sidoodu waan maamul iyo agaasi ninku hadduu dukaankiisa maamulan yaqaan siyaasi wey ardaydiisa dumaamuy yaqaan maxaan leenahay siyaasi wey afartiisa dumarka ah hadduu ka adag yahay waa siyaasi wey ayib marka siyaasaddu haddaad moodo buur qaafukolo wax kale aada moodo waa dhib intiisa la-eg wey nidaamka siyaasiga ee sharciga ah kaana waadixan fi dacwa wuxuu waxaa laga dareemahayaa nebi maxamed manhajkiisii xataa fii bidaayati dacwa siyaasaddu nabiga wax ku waday waad la yaabaysa salawaatu ullahi wasalam aley xataa fii marxalati alistidcaaf kaana almanhaj asiyaasi alislaami waadixan wa baadiyan likulli dii caynayn bal dacwada tawxiidiga nebiguu waday wuxuu ku garab waday jaanib siyaasi ah addacwa tawxiidiya kaanat bijaanibiha waxaa garab socday jaanib siyaasi oo tandiimi ah bal dacwooyinka markuu gudbinayo suubanuhu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu dadka qaarkood dareensiin jiray mulkiga iyo maamulka iyo guusha iyo dawladda ka dambaysa hawsha hadduu qaato markii u dambaysay ee uu dhimanhay abu aalib waa kii quraysh soo raaceen waxay dhaahdeen haddii cumarna waa islaamay muslimiintuna way sii badanhayaan hayaan hadda ka dambeey laandheeray noqon doonaan hadday dhow yihiin oday abu aalibana ilgeeliyaad buu leeyahay intaan dhibka haddana haysta wax ka weyn uusan dhici lahayn uusan dhicin abu taalib inoo geeya asaga iyo wiilkiisa go-aan hanoo kala qoro annaga iyo wiilkiisa go-aan hana kala siiyo abu taalib baa loo tegay waxaa le wiilkii adeerka adeerka u ahayd ee moxamed ahaa nafti baa ugu haysa meel aan fadhiisana waa noo diidan yahay meelihiina dawaadkaayagii fadhi kudirirkaayagii ee kacbadii aanu fadhiisanay meel kastuu nagu caayahaya ilaahyihii iyo aabayaalkii iyo awowyaalkii buu saaran yahay ahlu qaabuurkii baa laga kari laayahay wiilkii bal si naga dheh waxaan ka rabnaa mashruuciisa hawata diiniga dacawiga laakiin ha noo daaya keliya meelaha anagu aan fadhiisano markaan fadhino yuuna soo dul istaagi waa hawlihii maogta wahaabiyada wey qolya meel fadhi in dacwo shaaric laga dulqabto oo laga dul waa hawlahoodii wey meelaha aanu fadhino keliya haskaga lex dadka meelaha ka cadhsado mawaasintii saas iyo shariirka waaweyn iyo carabta wufuudda imanaysa iyo kolyaha dhexboodo laakiin fadhiga ay garcaska u fadhiday iyo maqaawiirta qurayshadaas kaga leexdo kacbada markaanu iska harsanayna ku sheekay uusan nagu dul iskaga tukado ha dawaafo hadda kaxdigaa ka taagna waa calaacal meesha u dambaysa ka maraysa waa is dhiibeen waa loo yeedhay nabi maxamed baa loo yidhi caqiil baa la soo qabo wiilkii maxamed ah caqiil baa dondoonay guri abu aalib u lahaa kabaxa ku yaalla magaalada maka isagoo iska harsanhaya baa loo yeedhay adeerkaa baa ku rabo wey warkii baa loo dhiibay duqaydii adeerayaasha ahaa xigtada iyo qaraabada iyo gacalkii maanta halkaasay taagan yihiin waana arrin macquula ah. waa ku waa ku garsoor iyo cadaalad bay ku hadleen hadday adeero ku yidhaahdeen mashruucaada wado sana lagu fiirin maayo laakiin adugu weerarku naga daa oo meelaha khaaska ah aagga duulimaadka ka caagan hasoo ha soo gelin maxaad ku diiday nabigu wuxuu idhi yaa cam inii uriiduhum calaa kalimatin waaxida dayn mahayow hal weer keliyaan ka rabaa buui kelima waaxidaan ka doonay inay ku dhawaaqaan mooyeene waan isku nafbaxaynaa waanu isku oomi mooyeen caqli kala socon maayo inii uriiduhum calaa kalimatin waaxidatin yaquuluunaha yamlikuuna biha alcarab u fiirsa hadda lahum biha alcajamu lafdi kale yaquuluunaha tadiinu lahum biha alcarab wa tu'addii ilayhim aljizyatu biha alcajam aljizyata biha alcajamu muxuu nabigu hal kelima anu ka doonaya wax kale kama rabo kelimada hadday ku dhawaaqaan carab oo dhan bay boqoro unoqonayaan waa manhaj siyaaso waadix ah mustaqbalka inaad sheegto wey ruuxan mashruuca u sharxaysa eed u bandhigayso waxaa loo daba dhigahayaa hadduu mashruucan qaato oo mabda'an ku qanco waxaa daba yaalla hanti wadaagga cilmiyeysan ee barwaaqada iyo ka dambayso odaygii baa nugu lugooyo horee dhintay baa nafta nagaga qaaday waxaan ahayn sun iyo waabayan lagama dhaxli oad garanaysa yaani nabigu wuxuu u sheegahayaa hadday tawxiidkay kelimada qaataan waxa daba yaal yamlikuuna biha alcarab wa tadiinu lahum biha alcajamu reer faris iyo reer rom iyo carab oo dhan baysan ku qabsanhayaan makaa la jooga la soco hadda fii cahdi maka wey madiina laba lama tegin nabigu waa u caddayd muslimiintu inay adduunka maamuli doonaan qorayshna iska tegi caajibna jabi doonaan mashruuc waadixa wey wuu la yaabay markuu odayga abu aalib wuxuu ihi ma hal kelima keliha ballamka ilahay waa kaaga qaadahayaa hal kelima oma sheegin kelimad waxay tahay mugta weli oma sheegin igu yeedh bur mac waa la soo ururiyey abu jahal iyo koox baa la soo jebiyey fadhiistaa la yidhi wiilkii maxamed ah ibna akhi kelima waaxidu idinka rabaa tamlikuuna biha alcarab wa tadiinu lakum biha alcajam abu jahl wuxuu hi kelima waaxida wa abiika cashraa buui wa abiika cashra toban baan dhahaynaa bu toban kelima ma hal baan naga rabtaa oo waxaaso dhan ku helaynaa mulkulcarab iyo iyo inaan ka shaqayno on maamulno furus reer furus carab ma hawaysan kartee maogta cajam oo dhan adduunka nimanka maamulo wey sadaa laga qadaa carab koodhi iyo gabara laga qaadaa marka kelima waaxidu haddii lagu dhawaaqo lagu aadima carabna lagu maamulo meel kastoy timaadaba boqorro loo noqon reer furus iyo reer ruumna sankooda caan laga lisi waxau yidhi wa abiika cashran buuri kelima baad sheegtay toban baan diyaar u nahay bu toban famaa hiya buuri kala buxa hadda weeyaha dee adaa la kala baxaaya nabigu wuxuu ihi laa ilaaha ila allah basaad odhanaysaa maxamed rasul xataa uguma darin nabg sal slam haadihi اlkelima ile ninka tawxiid laga helaan ugu daraynaa ma og tahay risaaladii nin shirkiba dhex fadhiya qul ashhadu anna maxameda rasuullah ma ogtahay socon mayse ayib halkan waa ku dhiiqaysan yahay taquluuna laa ilaaha ila اllah watakhlacuuna ma tacbuduuna min duunihi xadiidka axmed baa soo saaray ibn abi shayba tirmidi nasaa'i cabdالrazaaq wa غayruhum bisanadin صaxiix waxaa marka dareemaysaa markaasaa markuu intaa nabigu yidhi yaa halmar bog la yidhi mid dhabaandhawda mid afka maroojiya uu waalan yahay weligii waxba dayn mahayo ninkan ma doonaya inu heshiinaba mid yidhahda ajcal aalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab waa la kala yaacay marka atafkiir asiyaasi kaana bijanibi dacwa tawxiidiya qabla alhijrati bialaai siniin wey intaan la soo hijronin saddex sano ka hor weeyaan waxaa kaloo kugu jira xadiidka noocaasa ana dawlat الtawxiid wa dawlat اlislaam laa taquumu ila kulligood wuxuu uhi waa axdaa haulaai axdaaثun nin weyn oo xil qaadi kara kuma jira muctamarkan waa in la kasalo odayga maogtahay wuxuu hi carurta yararka ah dhallaan weeye nimankan ciyaal xaafihii magaalada weeye meella ku geyn mahayaa duqaydii taladu ka gei jirtay ee ansaareed ama reeda yadreb hal nin kama jooga buui halkaa nin ad jaabir aabihi ad toddobaatan hal nin muxuu ka qabtaa wuxuu ihi shirkan ka noqo tolka baad dhex joogtaa fii manacatin baad ku jirtaa iyo ximaayo banaan ha isdhigi markuu intaa jeediyay bu wiilash waxay idhaahdeen bal rasuulkaanu ka sugaynaa inuu warkaa kugu raacay iyo inuu hadalka hadal ka bedelanaba uu keeno cabaaso waxaa le adugu shirka iska dhegayso marti sharafeed baa ta iska joog goobjoog ka noqo hawl kuu taalla ma aha aniyo weesh isku aadaa mashruucuu fahmi kara soo mashruucan ma aha nebi maxamedow waxaad shardi eed qabsani eed adugu qabsan ama rabbiga aad u qaban qabaa la yidhi nabi allow rabbiga waxaan u qaban hayaaba inaad keligii caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an axkaamtiiba u sharxay aniga soo ma ah aniga waxaan rabaa buuhi inaad naftiinna iga difa markaan idiin imaado wixii aad naftiinna ka difaaci lahaydeen iyo xoolihiinna iyo xaasaskiinna iyo carruurtiina iga difaacdaan inaad ii gargaartaan cala alxaq xaqa inaad ku dagaalantaan inaydan barbarin dhib kastoo yimaada inaanu isku meel maraan rabaa xanabi allow intaadaan tulka u ridan annaga maxaanoo diyaara walakum ljanna inta haddaad ka soo baxdaan janno yaa diyaar ah gacanta ka baa nabi allow beeca la galay abulhayta ibnu tayihaan aw ibnu tihaan baa asagoo hadla uxudh u suga iyo sacad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara baa hadlay markay beeco dhex maraysay dhan suga ku talagala markaad nabi maxamed beeca la gashaan bacda alyowm ana alcaraba tarmiikum can qawsin waaxid waa yaqaaneen nima wax fahmayo wey can qawsin waaxida inaad carab la colowdeen oo kala dhimateen oo dagaal u diyaargarowdeen diyaar ma u tihiin waa naga leexaa leedo warka jannadaha noo diidan ka leexo sii gacanta rasuulka war maya shar kale xali aduu hol ku taalla ma ah wax kastoo sheegtana ma annagaa beecdaan ka noqonayna yidhahdeen adduunku hadduu soo rogmado hawl ku taalla ma iskaga lacdow annaga carabtu ka heddaa dhalinyaro mogta waa niman cadooda dhalinyaradu sidooduba waa yeelkaa wareegeysta mooye ninka dhallinyarada ah madax madax buu u galahaya hawshu waa galeen xaynabi maxaa waxaan kaa rabnaa in ilaahay hadduu hadhow guul keeno oy carabi aanu quwaaxno inaad weligaa hadda nala joogtaan doonayna halkay kasii fikirhayaan nabig wuxuu ku yihi salawaat ullahi wasalaamu calayhi bal iddamu damu wاlhadmu اlhadm ana minkum waantum minii uxaaribu man xaarabtum wausaalimu man saalamtum isku dhiig baynu nahay isku dhaqan baynu nahay wixii idin dilaa i wixii idin nooleeyaa i nooleeya ninkaad la celoodaan baan col la'ahay kaad la heshiisaan heshiis baan la'ahay war dhammaaday wey beecdaa lagu jaray haadihi waa mu'tamar siyaasi ah haadihi baycat alcaqaba mu'tamar siyaasi ah oo maa bacdahu maxaa yeeley waxaa ku cad in loo diyaar garoobay alqitaal waاddifaac can almuslimiin wama alxarbu ila camalun caskari bاdaraja اlأulى dagaalkuna waa xarbi waa waa hawl siyaasi ah oo weliba caskari ah bidaraja alأulى sidaa darteed buu cubaad ibnu saamid oo raggii habeenkaa beecada galay wuxuu ku magacaabi jiray hawsha ayada baayacna rasul lah baycat alxarb haddaad cubaab binu saamid iyo ansaar ku haysa baycat alxarbi aad maqasho tanay u jeedaan oo qabla alhijra ah ilaan go-aamihii ka soo baxay baa sidaa ahaa alhijra ila alxabasha maxay ahayd maa kaanat ilaa camalan siyaasiyan waa maxay in atbaacda ku taageersan ee ku raacday ee mabda'a xambaartay aan la gumaadin oon isti'saal lagu samaynin oon idhanka loo siibin dhallinta aad soo saartay iyo mabda dadka qaata haddaad shuf ka dhigtoo dabgeliso fi aanin waaxid mashruucado mashruuc faashila wey markuu nabigu arkay in lagu biyo keenay saxaabadii iyo muslimiintii la baabi'inhayo ina wuxuu yihi ina ina bilxabashati malikan caadila laa yudlam cindahu axad ordaya aada uu u fasaxay laba hijra waa garanaysa idan allujuuء siyaasi wax hadda loo yaqaano soo maaha musطalaxa casriga hadda maxaa la yhaha allujuu siyaasi ninku markuu waddan ku noolaan waayo oo nafta loo keeno meel kale uu ku badbaado oo mabaadidiisa uu ku sharxan karo yeeli karo waa carraa wadaadihii akhwaan muslimiinka xaggey ku dambeeyeen yurub iyo galbeed bay galeen markii nafta u keeneen muxuu ahay masar iyo suuriya ay nafta ka qabteen wadaadihii reer xijaaz ee kuwaydi iyo khaliijkii sacuudigaba joogi jiray ee jihaadiyiinta asaabiil jihaadiya markii halkaa loo istaagay mid la qabtay mid la xidho badankood waa baxsadeen yacni atbaacda mabda'a fiicaneed waddo qaatay haddii aad awoodaad ku ximaayayso adan lahayn waxaa loo fasaxaa meel kale ku badbaadi karaa alhijra yani markaynu ka egno way daaqad kaleo waxaa hadda loo yaqaana u kaadano inay diin tahay oo axaadiisteeda howlaha ay dambeeyeen bal nabigu sal ly slam isagoo dacwada wada ayuu qoraysh u sheegi jiray mashruuciisa diineed aakhir inuu ku intoon doono inuu qoraysh baabiyo laayo maalin maalmaha ka mida nabigu tukanhaya waa kii cuqba min abi muciid mucayd uu nabiga ceejiyey ayib ee maro uu la dhigay muxuu ahay xamaga ku dheg kadibna uu sii daayo nabigu uu suxay abubakar baa soo ordoo garbaha nabiga qabto istaajiye toosiyey markaasuu ataqtumi rajula an yaquula rabbi allah inuu nabigu naf lamid aad baa loo dhawaaqay quraysh waa shikiday nabigu salaaddii buu ku noqday salaadii markuu dhamaystay buu soo baxay qurayshoo meel fadhido abujahal iyo ninkii isaga ceejiyeyba ay ku jiraan buu dul istaagay wuxuuhi yaa macshara quraysh amaa wladii nafsu muxamadi biyadihi inamaa ursiltu ilaykum ila maa ursiltu ilaykum ila bidabxi rasul sl slm yaa macshara quraysh wladii nafsii biyadihi nafsu muxamadin biyadihi maa ursiltu ilaykum ila bidabxi wa ashaara ilaa xalqihi wuxuu qurayshay ku talagala waxaa la iisoo diray keliya waxaa inaa idin gowraco jihaad lama farad yeelin lama soo dejinin waa dambeeya jihaad laakiin nabigu mashruuca waa ogyah oo loo sii sheegay kolle waad go'i doontaane iska caba iska caana cabo hadda kibirka iskaga socdaa lay abu jahal baa xoogo kula yaa moxamed maa kunta jahuulan moxamedow dhaqankan laguma aqoonin buui hadal qalabsan iyo waxbaan kala tuurahayaa iyo xalquunkaan idin goynhaya hawlaha hawlahadi ma aha buui maxaa maantu ka helay degaanaansho iyo xilmigii lagugu yaqaana awahad nabigu wuxuu ihi wa anta minhum adiga abu jahala kuwaan gawrici doonaad ku jirtaa weligii marka u dareensa abujahal inu maxamed dili doono wuxuu yihi dhowr sano ka hor buu waa igu yidhi waan ku dili doonaa umay ibn khalaf sidiisoo kale asna saan bu xadiidkaa waxaa soo saaray ibn abi shayba iyo ibn xibaan iyo abu yacla bisanadin saxiix almu'aakhaad wixii la odhan jiray ee eh, madiinana ka dhacday waagi dambe makana ka dhacday maxay ahayd in loo sameeyo bulshada iyo shacabka kugu xidhan raabid qawiga oo isku xidha la walaaleeyo markay qolyadiisa wadna marhayeen soomaali maxamed yaa tahay ree hebel xidha waryaa tahay waryaa waxaan ahay haddee nin ree macalina xagga yaa tahay soomaali maxamed haddaad soomaali maxamed dhihi weydo adaa mas-uul ka ah soo qabtaa la qabiila intii kafan lagu duubay baa yaa la xabaalay oo la yaasiimay baa la xabaalay idan almu'aakhaad in laysku xidho ummaddan waagi hore mutanaafirada ahayd ee kala joogtay ee colka ahayd laysku xidho wax laga dhexaysiiyo oo wala'aadka kaleo dhan la baabiyo iimaan iyo islaanima laiskugu xidho waa camal siyaasi ah sharci ah ayib intaasoo shay baa meesha ku jira waxaa ka mid ahaa nidaamka siyaasa nabigu la yimid addacwa siriya fi alawaa'il nidaam siri ah oo muxkama oon la ogeyn hawihii hadda markii dawladdu jirtay hadda wadaada waa garanaysaa aayar bay dulan ducayn jireen gabdhaha iyo wadaadaha iyo dhallinyarada o dhan ba cashiraha meel khaas ah jaamacadaha qab cashigaa lakala tuugaa lakala baxaaya sirtaasa wax lagu waday hadda ninkay naftu qabato ee meel intuu tago waxba ka wadi waayo mashruuciisa looga hor yimaado dacwo siriyu wadahaya yani nidaamka ah in nabigu maamul iyo dawla islamiya iyo xukuuma islaamiya u aas-aaso nidaam la kowsaday muxuu ahaa dacwa alislaamiya u ahaa yuhuud maxaa laga dhaxlay waxaan khayaano iyo dulmi iyo qadar iyo fujuur aan ka inba yuhuud haysay maxay hayse niman xulafo oo masaakiin oo sheegad oo dhaqan kuwa ah carab oo nin walbaba qoys saaran oon gooni mid istaagi kara aan lahayn bay ahaayeen oo dalamaa oo fajara oo khawana oo qadaraa ah la yaqaan nidaam wanaagsan oo islaami ah, oo qiimo badan oo xukuuma islaamiya loo keeno habaysan wanaaggaasay ku noolaayeen markay ku caasi garoobeenna mawdkaa ka adeegay yacni way dheerta hawsha ayada wax lasoo koobi karaa ma aha warku waxaa weeye fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraati mustaqim baa nabiga kugu filan bidixii mid ha u dhaqaaqin baa lekaa ku dheg maxaa yeele wado toosan baad haysaa uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun warka markaynu soo gaabayno asyaa sharciya waa asal asiil min samiim dacwa min samiim asharica alislaamiya qaala alimaam raxmat اllahi tacala calayh bismi اllahi الraxman الraxiim alxamdu lilahi aladi awdaxa lana macaalim اddiin alxamdu mahad lilaahi allay u ahaatay aladii allah subxaanahu wa tacaala awdaxa noo caddeey lanaa annaga macaalim addiini diinta astaamaheeda macaalim waa jamcu maclam ayib aniga nuskada iyo qoran baan akrinhayaa ninkii wax garan waaya ama wax waaya halkiisa iska fadhiyo aladii awdaxa lanaa noo caddeeyey macaalim addiin ay calaamaat addiin macaalimna waa jamcu maclamin maclamkuna waa astaanta macaalim ariiq baa la yidhahdaa wamana nagu galladaystay calaynaa dushayada bilkitaabi almubiin kitaab cad nagu galladaystay kitaab cadoo waadix ah oon inaba la yaatiihi albaaطilu min bayni yaday walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid sharaca lanaa ilaahay wuxuu noo jideeyey min alaxkaami axkaamta xaggeedu wax noo jideeyay iska cad wey wafasala wuxuu rabbi kala baxbaxashay oo caddeey oo sharxay bayna alxalaali waalxaraam buu kala saaray fataqadarad waxaa ku qiimaysanto ku qorshaysantay bihi bilkitaab wa bilfasl masaalix alkhalq yani bayana lana min alaxkaam wa fasala bayna alxaraami wlaraam xalaali walxaraam maa taqadarat bihi masaalix lkhalqi wey sharciga nabig ilahay caddeeyaha sharxay kitaabkiisa ku sharxay iyo faahfaahinta uu rabbi kala faahfaahshay kala waqad fusila lakum maa xurima calaykum wafasala rabbi wuxuu kala dhegdhigay walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilm war kuwar iska cad wey kitaab waxaan u keenay muslimiinta iyo dadka duniyada maanta ku dhaho bikitaabin fasalnaahu calaa cilm maaha dimuqraadiyad iyo dastuur intii maanta la dejiyo beri laga noqon ha la bedelo dastuurkii hala tacdiiliyo diiranayn ha lagu sameeyo lejnaha loo keeno qodobkaas waa socon mahayo waa laga hor yimid abadan alladii khalaqa alkhalaa'iqa ba anzala alkutuba allaha soo dejiyey ilaahay waa subxaanahu wa tacaala waxaa iman doona iyo wax hadda taagan iyo waxaan dhicinba hadduu dhaco siduu noqon laha allihii garanhaya hawshan dejiyey ma khatar wey anzalahu bicilmih fasallahu calaa cilm idan fataqadarat waxaa ku hagaagtay way ku qorshaysantay bihi bilkitaab wa bilfasli اlmubiin masaalixu اlkhalqi uunka masaalixdiisii iyo wanaaggiisi wa habatat bihi waxaa ku sugnaatay qawaacid اlxaq saldhigihii dhadhaarihii xaqa wawakala ilahay wuxuu u wakaashay ila wulaati اlumuur ma axsana fiihi taqdiira wa axkama bihi tadbiir ama ma uxsina la yihahdo lagodo waa dhib ma idan intaa waxaa weeye waa xukumkii sharciga rabbi soo dejiyey wulaadda iyo mas-uuliinta iyo xukamada iyo muxuu ahaaye siyaasiyiinta maxaa loo tala saartay oo kala ilaa wulaati اlumuur maadaa loo tala saartay uxsina la wanaajiyey fiihi taqdiiru qorshaynta la wanaajiyey waxaan leenahay weygu waa inuu qabto ama ninka amiirkaa wax la yaqaano qawaacidle wuxuu asago iska jeexan ma aha qawaacid usuul istimbaadaad an yakuuna mujtahidan baa kow ah nin noo qaba an yakuuna caaliman madaxweynuhu an yakuuna qurashiyan caaliman daa fitnatin wa caqlin daa shajaacatin wa najda khibra siyaasiya xinka leh masaa'ilka nawaasiisa xukum ka gaadhi kara mujtahid caalim a ah bela ka dhacday ah huduc markaasu u bahan in la jiido oo macal weyn meesha wax ka qaban maayaa ayib kaas loogu talagelay ba sheekh hadduusan aqoon ijtihaad lahayn waa inay ku xidhan yihiin shuuro xoog badan diintaad u taqaan oo naasaladii degtaay go-aan degdega ka gaari kara marka waxaa loo tala saartay weeye shay sharcigu uu qoondeeyey oo habaysan wa uxkima la sugay bihi lagu sugay atadbiiru maamulka iyo agaasinka falilaahi alxamdu calaa maa qadara wa ayib ama waxaa tiraa wawa kale ilaa wulaat umuur ma axsana allahu fiihi taqdiira waa tafsiil craab kale weeye wa axkama bihi tadbiira falilaahi alxamdu calaa maa qadara wadabar ilahay wuxuu qorsheeyey iyo wuxuu agaasimay ee muslimiintu u talagalay ilah waa ku mahadsan yahay wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah arsala rusulahu bilbayinaat rusushiisa wuxuu la soo diray waxyaaba cadcad diin iyo mxuu ahay go-aano iyo axkaam cadcad waanzala macahum la jirankooda wuxuu soo dejiyey alkitaaba wاlmiisaan oo qiyaaska ah kitaab marka kitaab la idlaaqo sunnadii baa ku laran oo ku naban wاlmiisaana waa qiyaaska sharciga ee waafaqsan sharciga liyaquuma الnaasu dadku say ugu istaagaan oo ugu dhaqmaan bilqisti ay bilcad waأnzla اlxadiida fiihi ba'su shadiid وmanaaficu liلnaas waliyaclam allahu man yansuruhu warasulahu biاlغayb in allaha qawiyu caziiz aayaddaasaan ii qoran waanzalnaa waxaanu dejinnay alxadiida ber baanu soo dejinnay selafku badankood waxay ku fasireen waanu abuuray waanu abuuray bay ku fasireen waxaa la keeno hoos ba ha laga keenay nuzuul waa laska cabiraa ayib nuzuulba <clears throat> suuqa ma usoo degaa lagu leeyahay suuqa ma usoo degay waxaas ma ma la keenay suuqa ma usoo degay ma cirku saaraa maya ma soo galen baad oga jeedaa qasa maaha nuzuulku wuxuuna cir ka yimaada shardi maaha waanzalnaa waxaanu dejirnay ama abuuray alxadiida birtana fiihi waxaa ku jira birta iyo xadiidka ba'sun shadiid dagaal culus baa ku jira weye maxaa yeel waxyaabaa lagu halgamay ee lagu dagaalamay ee bir maanta waa laga maarmi layahay wa manaaficu dheefaa ku jira linnaas maxaa loo soo dejiye allahu ilahay inuu ogaado bimacnaa u cilmu duhuur baa layahdahay man yansuruhu wa rasulahu bilgayb ay haa'iban canhum alloo ka maqan oo hadda aysan arkaynin axadka rabbi diinkiisa u gargaari ee seefta iyo waranka intuu qaado dagaalami inuu rabbi ku raba birta waxaa loo keenay hawshu ma aha iska nin walba sidiisaa ku socdo waran wilcwilcelaynaya seef dhalaalaysa ninka fooda gelinhaya difaacan can اdiin waximaayatan e, lilambiya ninkaasa laba in la ogaado in allaha ilahi subxaanaه wa tacaala qawiyun allah awood badan way casiiz wa khatamahum rabbi wuxuu ku khatimay rusushaas iyo ambiyadaas niman la waajira wa anzala macahum malaa'igta laga hadlaya niman ku fasira waxa soo degahaye ee kitaabka wada waa malaa'igta waxyiga wada ku fasirana waa jiraane laakiin ka soco wakhatama wuxuu ku gunaanaday bimuxamadin nabiyina calayhi salaatu wasalaam alladii nabigaasoo arsalahu allahu bilhuda wa diin ilxaq ilahay hanuun la soo diray iyo diin dhab ah liyudhirahu soo oga adkaysiiyo cala diini kullihi duhuurku waa alhalaba diinta islamku si oga saramarto wey waa inaga tilmaannay duhuurka diinta islaamku waa laba duhuur duhuur iyo halaba bisayfi waasinaan iyo duhuur iyo halaba bilxujati walbayaan alxuja walbayaan diinta islaamka waa haaliba waana daahira daa'ima wa abadan fii kuli اaxyaan xataa xilligay mustadcafiinta muslimiinta ahaayeen ee maka lagu ceejinaya lagu baabi'inhayey iyo haddo maanta adduunka laga gacan sarreeyo addiin alislaami waxaa weeye waa diin daahira haalibun calى jamiic اladyaan maxaa yeele limaa fiihi min quwatin wey quwa ku jirta hadda waxaasoo gaale iyo maraykan iyo reer yurub iyo carab iskaalmaysteen islaamka waa faafahaya waa la soo qaban laayahay qaxootiga ay dhoofsadeen oe ugu talagaleen inay ka soo bedelaan injiinka ama intay saaluun geeyaan ay soo habeeyaan ay doonahayeen baaba diintii faafinay muslimkii soomaaliga ee faasiqa markuu xagga tago nimankuu la yaabi maku wanaan ina lila si fiican buu hagaaghayaab khadkii buu ka soo wax ka daran buu arka waa soo noqonaya hadda waxay leeyihin yurub kontonka sane ee soo socota kadib boqol toddobaatan muslimiin baa noqon doona qoob gariir bay ka muujinayaan daraasaadka iyo abxaasta istraatiijiga ay sameeyaan qayla bay wadaa iyo dare diinta islaamka marka waa qawiya fii daatiha fii muxtawaaha fii macnaaha shaamila yacni waa waa diin nool weeye ayadaa iswadaysa xoogoo yaroo fangarana u baahan tahay hadday dadka muslimiinta u istaagi lahaayeen xilka ku aadan qaban lahaayeen hawshuba sidan ma ahaateen ayadoon cidna wadin baa iyado iswadaa allah wato wehile uma baahna weeye idan marka waa haaliba fii daatiha calى jamiici اladyaan waana daa'ima wa abada midda ayada liyudhirahu calى اdiini biاlxujati wاlbayaan wiilashan yarka hadda eidka fadhiista en tabarba haynin aqoon badanoo diinna aan lahayn ee qolyahan gaalada la dooda qayska u weyn iyo boobka u weyn hadday fooda isgeliyaan dhulkay dhigahayaan isagoo ina cadin baan arko yaaban inta agga lagaga keenay oo agga lagaga keenay lagu celiyay inaha taagahay hadday aqoon badan u lahaan lahaayeen muxuu ahaayey sharcigana ka sii qiimo badan sheekh axmed yidan raxmat ullahi tacaala caleyh baa xooguu diinta ka mudaalaceeyey luqaadkana waa yaqaanay derban weerar ka qaaday ilaa new york buu tegey wuxu istaagaa la waayey waagii dambe asagoo u diyaar inuu bilaabo mashruuca laadoodka yuhuudda oo nasaara soo dhameeyey soo khatimay oo bilaabaya doonaya mashruuci yahuudiya inuu faraha geliyo geeriyooday raxmat tacala caleyh xanuunna ku dhacay ad garanaysaan yani waxa weeyaan diintani waxa weeyaan waa haaliba min xayثu اlcilmi wاlxujati wاlbayaan gar ayada ah ayadaa xaq ah ayadaas wadaysa ama alghalabaةu wالظuhuur bالsayfi wasinaan in muslimiintu caskariyan wa siyaasiyan ay ka adkadaan diimahoo dhan iyo ummadaha kale waa axyaanan aw haaliban alxarbu sijaal wاlayaamu duwal ywm laka wa ywm calayk idan wakadalika kaanat xuruub اlanbiyaa'i waa garanaysaan idan marka xagga awoodda milatary marna waa laga rayn marna waad rayn mar waad garheli marna waa lagaa garheli waa secesho wey haalibanna waanu adkaan jirray weligeedba xooguu baryahan yar daciifnay somalia waxay yidhahdaan gobi gobi muxuu ahaa gobi ma jabtee way leecdaa ninka gobta ee qiimaha badan xoogu yar ku fikra gobi way leecdaay ma jabtaa lay laakiin in baf lagaa siiyo ayar koofid lagaa dhigto suuragal ma horaan baad nacas ay dabaalo sagaaraad oo aad ummadda lugaysay ayb xiguu kufin kuftina waa jirtaa oo nagu keeneen niman aanu wax u dhiibanay niman aanu xili u dhan gaalo oola galay nimaannu boqorro ka dhiganna oo na daajiya aan na hogaamiya iyo mashruuca ayaga intay qabteen bay oola galeen gaalo ayib kii dha hawsha ka daayana godka gal baa layidhi ama madaxa qaada ama ruucul khaali ha ah laga tuuro nimankaasaa na aafeye mooyeen waxaa nahay gaalo way yaqaana wayna dareemi doonaan adduunka hadda waxaan ka soo laabaynaa afghanistan awalam yaruu anna naati larda nanqusuhaa min atraafiha meelay qabtaaba hadda laayihi war iska kooban wey marka adugu eh, taas marka xujada haddii lwaaliyhuro cala diini baa layi maanta muslimtu waa laga reeyey duhuurkaadaan fahmin ku dhawo duhuuru duhuuraani wey mid asagu waa daa'iman wa abadan waana taagan yahay midna waxaa weeyaan alxarbu sijaal ragna waa isgelaynaa waana soo rogaal celin wax yar iska sug cala diini kulli wa ayadahu rabbi wuxuu ku quweeye ku taageeray nebi maxamed bisulطaani الnasiir awooddii gargaaraysay asulطaan annasiir suldaankii aljaamici kulminayey macna alcilmi wاlqalami lilhidaayati wاlxujati wa macna alqudrati wاsayfi lilnusrati wاtacziiz soo ma aragtid suldaanka nabiga la siiyey ayib awood gar xujo baa lagu fasiray waa suldaan nasiir ah labu sheekh u kala jebiyey sayf iyo awood ma la oo gargaaraysa iyo xaq iyo cilmi diineed oo socda ilaan gaalada marna dacwo iyo diin baan u jeedinaa ninka aqbali waana sayfan ola tagnaa arday waxbaa la baraa waana waa loogu daraa hadday waana anfici weydo sarbi baa taqaana sarbi iyo macallin qooqan soo intaa ma warku intaas gaalku hadduu warkan fahmi waayo alcilmi walxuja garan waayo seef baa taqaana war kooban wey wa ayadahu bisulطaani nasiir aljaamici kulminayey macna alcilmi wاlqalami iqra warabuka alakram aladi callama bilqalm cilmi iyo qalam ba wada socda alcilmu yuqra wa yuktab idan tan waxaa weeyaan waa waa sulطaankii cilmiga ahaa sulطaan iyo xuja bilbayaan weeye ilahay baa nabiga siiyey maxaa loo siiyey lilhidaayati inuu wax ku hanuuniyo iyo walxujati ku gar helo gar iyo iyo hanuun weeye cidday anfacayso suldaankii kulminhayay waa macna alqudrati aljaamic limacna alqudrati wاsayf awood iyo seefna kulminhayay lilnusrati wاtacziir tacziir nusakh baa qorahaya tacziizna waa qora waa isku mid weeye tacziirku marna waxa weeyaan kaalmayn iyo garab istaag weeye tacziizna marna waa waa xoojin weye waa isku mid wey tacziizna waa waa min alciza wاlkaraama tacziirna waxa weye litucaziruuh watuwaqiruuh yani waa nasri iyo gargaar isku mid bay tegaysaa haddii marka la fiiya sajcigii wax ku socday waxay ku fiican tahay in la yidhaahdo watacziiri ra la akriyo ille waxaa inoo soo socday maogtahay waayadahu bisulطaani الnasiir aljaamici maca alcilmi wاlqalami lilhidaayati wاlxujati wa maca alqudrati wاsayfi lilnusrati wاtacziir sajciga haddii la fiiya ra in la akriyaa fiican ayib almuhim waxaa weeye suldaan iyo awood baa ilahay nabiga ku xoojiyey waayadnaahu biruuxi اlqudus baad maqli jirtay nabi maxamed waayadnaahu waxa way bisulطaani nasiir oo laba u kala jaba ciidan iyo ciidan difaaciya awood milatari oo garab taagan iyo cilmi iyo xaq iyo aqoon hogaamisa labadaa wey idan laabudda an yakuuna asayfu waalcaskaru taabicaani lilkitaab waa in awoodda milatari iyo ciidanku uu kitaab hogaaminhayo hadduu ciidanku iyo awoodda milatari ay hormarto kitaabkuna u noqdo mxuu ahaay dabadhoon noqdo waa ku dhammaatay ayb laabudda min kitaabin yahdi wa sayfin yansur wakafaa birabbika haadiyan wanasiira haddii aad maqasho hala kaa qaado meesha malaga galay wey waa meeshaanu eednay wadaaduhu reerka tufi taxliil ha ku dhaqeen masaajidda ha fadhiyeen meelahan qoys laga dhintay oo xoguu u baahan mxuu ah, axan iyo fidiyikaadi kasaydiin iyo arbacuunaad u baahan ka raadsada hawlaha annaga noo daaya ragga sida loola loolama iyo cadka raganima annagaa iskale cabdullahi yuusuf baa nugu galay cid kale iska badaaye asagiiba haddii aro inuu hawsha maamulo ninkaasada ka aqoon badnaa ee ka cilmi badnaa muxuu masaajidka gal adugu waa hawshii dacmaa liqaysar liqaysar wamaa lilahi lilah warkeeda un wey culamadu waxay leeyihiin adowla islamiya waa dowlat culamaa dowladda islaamka waa dowla culamo wey lianna waxaa la doonayaa ummadda islaamka intii la fiiriyo ninka ugu aqoon roon ee ugu caqli badan ee ugu karti badan ee ugu geysa in loo dhiibo adduunkan bashariyada insaanka waxaa lagu bilaabay nabi markii dabadayaaqa la gaarina waa lagu khatimay soo maha waa daliil calى ana الdunya wاlbashar laa yasluxaani ila biqiyaati اlculamaءi wاlcilm nubuwa inay hogaamiso nabi maxamed iyo nabi ciise daba fadhiya lagu khatimay nabi aadanna waa lagu bilaabay inta ka dhaxaysa boqol labaatan iyo afar kun oo nabi baa loo qaybiyey marka waxaa weeye hawshu addawla alislaamiya waa dawlat اlculamaa laa dawlat اlcumalaa jawaasiis iyo sirdoon iyo mxuu ahaye xinjiro nuug iyo xandhaqaati iyo mxuu ahay mxuu ahay cadaqaato midgaana ayib midgaanka waa taqaanaa hadda la'iimkaan ujeedaa nimankaa dulmi jirteen kama hadlaayo ninka la'iimkay liitay xun baan ka hadlaya dadkaa dad loo baahan yahay maaha nin caalima ah oo diinta markuu nabigu dhintay yaa usha qabtay muslimiinta ninka ugu aqoon badnaa uguna roonaa man abubakar sidiiq hadduu geeriyooday yaa ku xigay cumar baa ku xigay hadduu dhintay ninkii ku xigay saasay usu u socotay qadiyo yar hadday u timaado cumar iyo cuثmaan iyo hayrkood adag ay u baahdaan ahlu badrin wa baycati ridwan waalo ururin jira asxaab uxud diintaani iyo dowladdan waa inay maamulaan oy hogaamiyaan ummadda dadka u aqoon badan meesha hadday noqdo ninka awood badan ha qabto iyo ninka u landhayraysan iyo ninka uqaqablaysan iyo midka u hamaansan ayib ay noqoto daaba iyo burbur wey wa bacdu intaa kadib uhi fa haadihi tantada sheekh wuxu uhi waa risaalatun dhambaal weeye tatadamanu xambaarsan jawaamica qawaacid ayb min asiyaasati اlilaahiyati maamulka alla ah iyo wاliyaalati الnabawiyati iyaala waa siyaasa wey aliyaalatu hiya siyaasa min aala yaulu bimacnaa rajaca liأna marjica الraciyati ilaa raaciha yani shacabku iyo bulshadu waxay u noqon hayaan maamulkooda iyo mas-uuliintooda wاlmaqsuudu huna biاliyaalati hiya siyaasa sheikhu marka waa tafanum fi lcibaara la intuu soo celin lahaa jawaamic min asiyaasa alilaahiya wasiyaasa nabawiya ayaa waxaa lagu kala bedel alfaadda ayib takyiir alfaadna wuxuu kuu sahlaa cadafku kuu sahlahayaa ayib marka fa jawaamicu min asiyaasati ilaahiyati waliyaalati nabawiya waa siyaasa un weyn aliyaalatu ya maya khaa waxaaso dhanba waxaan idhi ayriskanaste kitaab qayma baan u haystaa inaan kitaabka haysana iska fadhiyaad wa idiin sheegay wixii dad ka khaldan aniga iga saxda risaalada si fican looga shaqeeya baan haysta anugu waliyaala annabawiya aliyaalatu wa iyaala waa mustalax sharci oo la isticmaalo maalikiyadu iyo axnaaftu iyo kutubtooda hadda ood ku arkaysaa ayib laa yastagni ka deeqtoo maayo canhaa risaaladan buu idhi alraaci ninka mas-uulka iyo waraciyatu shacabkuba iqtadaaha waxaa iga dalbado iga codsaday man awjaba allahu nusxahu ilaahay ciduu waajibiyey in loo naseexiyo lala taliyo waa boqorkii ninka amiirkaan soo sheegnay wey oo min wilaati lumuuri ka mid ah kama qaala الnabiyu salawaatu اllah waslamu aleyh fima habata canhu min gayri wajhin ay akara min ariiqin intaasoo xadiid iyo intaasoo wej baa ku yimid in loo naseexiyo dadka mas-uuliyiinta ah ina allaha yardaa lakum halaaa ilaahay saddex buu raalli idinkaga yahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayئa وأn تctasimuu bxabl الlahi جamيiعا وlaa تفرquu ay وlaa تتفرquu tadii koobaad baa iska go-an وأn tunaasixuu inaad la talisaan u khayr miirtaan man wallaahu llahu amrakum cidda uu ilaahay taladiina u dhiibay xadiidka oo fii saxiix muslimaad garanaysaan ayaa meesha ku siray buu hi marka ninkaa boqorkii mas-uulka maadaama iga codsaday hawshaasi inaan ajiibo oon wax taliyo oon wax sheega qasab wey wa haadihi risaalatu mabniyatu calaa aayati اlumaraa maadaama anugu maanta soo daahay cashirkuna uu eh, yar badan yahy halkaa inoo joogo insha allahu tacaala waa berri insha allah